alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman eh, su-aashanna waxay ku saabsan tahay sifooyinkiisa la garanaya marka sifooyinkii xumaa baa la sheegaya lama se magacaabin xan ma noqonaysaa mise noqon mayso waa la kala qaadaya haddii la yska garanaayo marka sifadaa la sheego la yska garanaayo waxay ka dhigan tahay in la magacaabo kale ka dhigan tahay haddii waxa weeyaan aan la garanayn oo iska noqonayo qof majhuula hayaan ibnu bayan carabtu waxaan la garanaya waxay ahaan fulaan ibnu callaan iyo hayaan ibnu bayan iyo hay ibnu bayin iyo nakiratun la tatacaraf waa waxaan la garanay hadduu noocaa iska yaho aan la garanaynin xaalka noocaasa ma noqonayso xan noqon mayso laakiin sifada haddii la sheego haddii la iska garanaayo waxay noqonaysaa xan bay noqonaysaa shay ha su-aashanna waxay ku saabsan tahay yani maalan khudii ma yakfiiki anti waladaki bilmacruuf zawjadii haddii caynkaas lagu yidhi ma laga qaadanayaa inankuna inuu aabbihii ka qaadan karo ama ilmuhu inuu aabbihii ka qaadan karo waxaanu ogeyn waa kala duwan tahay oo marna waxa weeye nafaqadu waxay saaran tahay aabbaha marna waxa weeye nafaqadiisu ma saarna aabbaha marka xaalka nafaqadiisu aabbihii ay saaran tahay oo waajibkaasi uu jiro haddii waxa weeye wax kaafiya aanu siinin wuu ka qaadan karaa waa la mid xaq maaliyo waajibay weeye xaalka nafaqadiisu ayna saarayn xaalka caynkaas ah yacni kama qaadan karo waxaanu ogeyn idan la'aan kuma qaadan karo marna xaqiisii ila xaqu wuxuu ku xidhnaa kifaaye ayaa markaa waxa weeye aanu helin markaa dabeedna waa qaadan karaa walow biduuni cilmihi marna waxa weeye xaq ugu waajibo ugu sugani ma jiro oo nafaqadiisu ma saarna xaalkaasna ma qaadan karo wax loo idmo loo oggolaaday mooyaane xadiiskan soo maray ee sheegaya laa yadkhulu jannata nammaam haddii ruuxi aanu gaal ahayn oo namiimo uun sameeyey marka uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inaanu janno gelaynin towxiidna uu ku dhintay maxaa laga tilmaamaya maxay faa'iideynaysa bacdulmuslimiin aan janno gelin baa jira miya ammaada laa yadkhul ljannata nammaam musuuso kaloo la midna waa jiraan iska badanoo noocaasoo kale ku soo arooray hay waa garta ballanqaadkii loo ballanqaaday inaanu janno gelaynin inuu baaqday miyana ka dhalanayn hmm. laa yadkhulu jannata namaam isaguna isagoo namaam u dhintay fii ishkaal inuu wada cafiyaa ma dhacayso hmm. waa garta wax kale ku daraya eh? waa garta haddii la cafiyo miyaanu ka mid noqonayn waa ka noqonaya marka masaladan kolley su-aasha aan ku keenay waa laga jawaabay qadarka aynu tilmaanayna waa la soo naqliyey qolyaha markaa ahlulbidaca ee qaba inay ahlulkabaa'irku naarta ku waarayaan sida muctasilada iyo nusuusaha noocan oo kaleay deliishanayaan waxay leeyihiin dadka ahlulkabaa'irka ah wax badan baa soo aroortay in ama naar loo sheegay inay naar gelayaan qaarkoodna khuluud baa loo raaciyey ama e, janno inaynay gelayn la sheegay akhbaarta caynkaasina waxay leeyihiin maadaama sidaa laynoo sheegay nufuud ulwaciid wax la yidhaahdo baa usuushooda ka mid a waciidku inuu fulaayo ciddii loogu goodiyey waciid iyo cadaab iyo naargal iyo waaritaan iyo inaanu janno gelayn sidiisay ugu fulayaan bay leeyihiin kamana baaqanayaan haddii kale waxay leeyihiin ballanqaadkii ilaahay iyo rasuulkiisu ballanqaadeen inay baaqatay baa ka imanaysa inay baaqataana ma dhici karto ina allaha laa yukhlifu almiicaad laa yubadalu alqawlu laday marka sidaa loo sheegay baa waciidku ugu dhacaya uu furaya culamada ahlu sunnuhu waxay kaga jawaabeen waa midda koowaadee waa qodobkii horeba aynu sheegnay iminkana aad soo naqliseene nusuusaha waciidkao dhan waxaa loo celinayaa aayat nisa ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa gaalnimo wixii ka sokeeya ilaahay waa u dhaafaa ciduu doono inuu u dhaafo qoladaa lume aynu sheegaynaa iyagu waxay ku xambaareen aayadda in looga jeedo cidda toobad keentay laakiin waa qalad oo sax maaha cidda toobad keentay farqi ma kala lahaa waxay la yimaadeen inay gaalnimo tahay iyo wax gaalnimo ka sokeeya inay tahay farqi ma kala lahee xataa gaalnimada hadduu la yimaado oo uu gaaloobo hadduu ka toobad keeno toobadda waa laga aqbalaya aayaddanna waa la kala saaray ina allaha laa yakfir an yushraka bih shirkiga toobad lagama aqbalay miya mushrikii towbad laga aqbali maayo miya may waa laga aqbalaya islaamnimaduna waa u furanta wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa aayaddani marka hadday ku saabsan tahay cidda toobad keentay lama kala farqiyeen kii shirki iyo gaalnimo la yimi iyo wax gaalnimo ka sokeeye kii la yimi lama kala saarin waana la kala saaray waa qodob waa midda labaadee waxa gaalnimo ka sokeeya dhaafista uu ilaahay dhaafayo wuxuu ku xidhay mashii'adiisa iyo doonistiisa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa towbaddana cidda toobad keentaa inuu ilaahay ka aqbalayo wuu itlaaqaa ee mashii'a kuma xidho wa huwa aladii yaqbalu tawbata can cibaadih towbadda allah waa aqbala liman yashaa buu ka aqbalaa lama odhan abadan ina allaha yakfir adunuuba jamiica ya cibaadiya aladiina asrafuu cala anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfir adunuuba jamiica weliba sabab nusuulku wuxuu ku saabsanaa dad gaalnimo iyo zino iyo dil intaba sameeyey markii dambena is yidhi dee waxba laydinka aqbali maayo way gaaloobeen dil iyo zinana waa la yimaadeen markaase aayaddu ku soo degtay ya markaasu ilaahay wuxuu ku yidhi naxariista ilahay ha addoommadaydiow nafahooda ku israafe ku loo farayow laa taqnatuu min raxmat illaah naxariista allaha ka quusanina ina allaha yakfir dunuuba jamiica allah waa dhaafaa dembiyaduu dhaafaa dhammaantood buu dhaafaa dembi laga reebay ma jiro saas aawoodee aayaddaas waxay ku saabsantahy yidhahen aayatu zumar culammadu cidda taa'ibkee toobad keentay ku saabsantay taa'ibiinta ina allaha yakfir dunuuba jamiica aayadda suuratu nisaana waxay ku saabsan tahay cidda aan toobad keenina ku dhimata iyadoo sidii ugu raran saas aawadeed waxay yidhahdeen aayadda nisaa markay sheegayeen yani fii hadihi alaaya fii aayati nisaa khasa wa callaq wa fii aayati zumar cammama wa atlaq aayadda suuratu nisaa ilaahay waa khasisay oo dembiyadii baa la kala reebay haddama waxaa lagu qayday oo lagu khasisay wixii gaalnimo ka sokeeyey wa callaq waa ku xidhan khasa wa callaq aayaddan suuratu zumarna cammama waa atlaq waa cammimay waana itlaaqay mashii'a kuma xidhin ina allaha yakfiru dunuuba jamiican liman yashaau lama raacin abadan marka aayaddaas suuratu zumar baa ku saabsan cidda toobad keenta ama aayaddan suuratu nisa waxay ku saabsantahay kaan ka toobad keenina ku dhintay ku saabsantahay taasi waxa weeye waa istidlaalkoodii saasaa laga jawaabay waxaan raacinaynaa miyaynay ka laazimayn wacdigii uu rasuulku ballan qaaday ama allah ballan qaaday inuu baaqdo waxaa la odhanayaa kama laazimayo horta waa midda koowaade waxa kale jira wacdi iyo waciid tani waa waciide wacdi maaha sidaas aawadeed baa a'immadii luqadaee marka ahlu sunnaha ee selafka qaarkood inta loo yimi ayaa lagu yidhi wacdigii in la baaqdo miyna ka imanayn in allaha laa yukhlifu lmiicaad nusuusaha waciidkee saa sheegaya xaggee laga marayaa aayadaha tilmaamaya inaanu ilaahay miicaadka aanu markaa baajin oo gubyeelin dabeedna wuxuu hi min alcujmati utiid war cajaminimo iyo carabiga inaanad garanayn xaggiisaa lagaaga yimi tani waciid weeye wacdi ma ah tan la ballan qaaday in marka waxaan yani aan la baajinayna waxay ku saabsan tahay wacdiga waxaana jirta buu yidhi carabtu takhalluf alwaciid iyo takhalluf alwacdiga waa kala duwaan waxay yidhahdaan takhalluf alwacdi waa xun yahay haddii shaygii wanaagsanaaye qofka loo ballan qaaday lagaga baxo ama la baajiyo waxbaan ku siinayaa dabeedna markaysa wixii la siin waayo mahmayada carbeed waata ay ka mid tahay anjasa xurun maa wacad qof xori waa fuliyaa wuxuu ballan qaado waciidku carabtu waxay ku tiriyaan buu yihi lwaciid goodigii qofka loogu goodiyey in la baajiyo karam bay ku tiriyaan karam wa inii wa aw wacadtuhu lamukhlifu iicaadii wa munjizu mawcidii miyaanad maqal buu yihi markaysaga beydka shicirkaa miyaanad maqal oo tilmaamaya haddii aan cid u goodiyo ama aan cid wax u ballanqaado la mukhlifu iicaadii wa munjizu mawcidii waciidkaygana waan baajiyaa ballanqaadka wanaagsanaan ballanqaadana waa fuliyaa yacnii wixii wanaagaan cid ugu ballanqaado ama deeq ama wax lamida ma baajiyo waayo waa lumi taasi waa shay xun cid wax ugu hanjabo ciqaabti waa ka dhaafa iyadoo waa baajiya marka karam baa lagu tiriyaa buuri labadu waa kala duwaye arrinka noocaase uu markaysaga abu camr ibn cala culammadii salafka ka mida ah, axad alquraa' isabca uu sheegay xadiis nebiga ku soo arooray abu yacla wakayruhu soo wariyeen oo nabiga odhanaya calayhi salaatu wasalaam man wacadahu allahu wacdan hawaaban fahuwa munjizuhu lahu kuwa allah u ballanqaado wacdi hawaab ah oo khayr ah allah waa u furiyaa waman wacadahu ciqaaban kii markaysa markaa u ballanqaado ciqaab uu ballanqaadana fa huwa fiihi bilkhiyaar allah wuxuu ku sugan yahay khiyaar buu ku sugan yahay hadduu doonana waa yani ka dhaafaya waa ka daynaya ka baajinaya hadduu doonana waa ku fulinaya sheekh albaani wuxuu odhanaya waa saxiix xadiisku nabiga waa ka asaxay waa saxiix mawdicu shaahid imaamkii hadalka aynu ka soo naqlay min alcujmati utiid cajaminimo xaggeed baa lagaaga yimiye wacdiyo waciid baa kala jiree nusuusahani waciid weeye waciidka in la baajiyo aan la fulinna waa shay karamoo fiican khisaalka wanaagsan ka mida waxaynu haddaba tilmaamaynaa waciidka ma mid mise mid waciidka gaalo iyo munaafiqiin nifaaqoodu ictiqaadi yahay uu rabbi u ballanqaaday inay naar gelayaanoo ku waarayaan marnaba ilaahay ma baajinayo mana doonayo inuu baajiyo nusuusahaasi sideeday tahay laakiin cidda ahlulkabaa'irka ah ee tawxiid ku dhimatay walow tawxiidkaasi haba yaraadabe inuu waciidka qaarkood ka baajiyaa aayaddii suuratunisaa baa markaa tilmaamaysa mashiicadiisay ku xidhan tahay kuwa marka waxa hadduu doonana ka dhaafeeyo hadduu doonana aanu ka dhaafayn hadduu doono ku fulinayo hadduu doonana aanu ku fulinayn waa kuwa ahlulkabaa'irkaa ah weeye baabka laba boqol iyo siddeed iyo konton baabunahyi can naqli alxadiisi wa kalaami annaasi ila wulaati alumuuri ida lam tadcu ilayhi xaaja baabunahyi ay baabu dikri nahyi reebista la reebayo sheegista la sheegaayo u baab yahay can naqli alxadiisi warka in la raro oo la qaado warka la diidayo wa kalaaminnaasi iyo dadka hadalkooda in la qaado in la diidaayo oo loo qaado ilaa wulaati alumuur wullaati lumuur lama odhanayo laamka lama shiraayo hada khala waa wulaati lumuur wa biduuni tashdiid waa waalin wulaah waalin wulaah waa sida qaadin qudaah iyo raamin rumaah saasoo kale ka dhiganta ilaa wulaati lumuur umuuraha kuwa u mas-uulka ah oo madaxda ah in warka loo qaado oo dadka hadalkooda loo geeyo in la reebaayo o la diidaayo idaa lam tadcu ilayhi xaaja haddaan markaysaga dani keensan ka khawfi mafsadatin wa naxwiha sida markaa dhibaato in laga baqo ama wax la mida shakhsiga laftiisa aan madaxda ahayn haddii looga baqo dhib in lagu sameeyo xaalka caynkaasa baabunasiixay noqonaysaa in marka waxa weeye loo sheego masalan oo kale cid buu ogaaday inay shirqoolayso ay meel u gelayso doonayso inay disho war waa lagu tashaday halkaasaa la doonayaa in lagu galo yacni marka halkaa ha u dhowaani isilaali sidaasoo kale in loogu sheega baabu nasiixay noqonaysaa waa khawfu mafsada marka khawfu mafsaduu kuma gaaraho keliya walaatu umuurka ee ashkhaasta kaleba waa ka iman karaa oo namimada waxaa yacni qadar baa laga reebayaa yacni dawradii ay keensatay ayaa laga reebayaa baabu nasiixa noqonaya ya ina almala'a ya'tamiruuna bika liyaqtuluuk fakhruj yani waxa weeye waa baabu nasiixa waxay culamadu yidhahen waa nasiixa waajiba nasiixo waajiba ayay markaa noqonaysaa bay yidhaahdeen madaxdana saa si la-eg ciddii waxa weeye markaa mafsado weyn wadda oo haddii aan markaa warkaa la sheegin mafsadadii inay dhacdoba laga baqayo xaaladda caynkaasa waxa weeye waa la gaadhsiin karaa waa loo tebin karaa ta noocaasi waa bannaanta waa mustanaa ashyaada laga soo reebaya ka khawfi mafsadatin sida mafsada in laga baqo wa naxwiha iyo wax la mida qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi walaa tacaawanuu cala alismi walcudwaan ha isu kaalmaysanina cala alismi dembiga iyo walcudwaani xadgudubka ay walaa tatacaawanuu wa fi lbaabi alaxaadiisu asaabiqatu fi lbaabi baabka waxaa ku sugan axaadiista ku soo hormartay baabkan baabkii ka horreeyey ku soo hormartay baabkanna daliil bay u tahay baabkanna daliil bay u tahay xadiidka kun iyo shan boqol iyo toddobiyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo iyo konton can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam waxaa rasuulka laga soo wariyey calayhi asalaatu wassalaam inuu yidhi laa yuballiqnii axadun min asxaabii can axadin shay-a laa yuballiqnii yaanu isoo gaarsiinin axadun cid min asxaabii asxaabtayda ka midi can axadin cid yaanu iga soo gaadhsiinin shay-an waxba yaanu iga sheegin oo iga soo gaadhsiin fa innii uxibu anigu waxaan jeclahay an akhruja ilaykum ana saliimu sadri anigu waxaan jeclahay inaan idiin soo baxo walxaal ana saliimu sadri aniga oo laabtaydu ay fayowdahay oo waxaweeye yacni ay caafimaad qabto bimacnaa in cuqdad marka waxawen ay gasho ay ka nabad qabto waana ana saliimu sadri walxaal ana anigu saliimu sadri laabtaydu ay nabad qabto oo in xumaan marka waxaweeye ay gasho ay ka nabad qabto sidaa inaa idinku soo baxo ayaan jeclahay marka war ha ii soo tabinin oo ha sheegina midkiinna mid waxba iiga sheegin rawaahu abu daawuuda watirmidiyu xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi laakiin xadiiska sanadkiisu waa daciif saas aawadeed tirmidi laftiisu waa daciifinaya waa hariib buu odhanayaa hariibna hadduu itlaaqo waxay noqotaa tadciif inuu uga jeedo sida istiqraa' lagu ogaaday ahlucilmi kalena waa daciifiyeen oo albani iyo culamo kaleba waa daciifiyeen sanadkana waxaa ku jira laba majhuul ayaa ku jira marka xadiidkan isagu waa daciif waxaa laga qaadanayaa in markaa kalaamka la diidaayo wixii markaa yacni ay dhibi ku sugan tahay dadka in loo kala sheego adiladii horea laga qaadanaya marka dadkii warka loo tabinayay ee ayna bannaanayn in loo tabiyana dee madaxdii waa soo gelaysa waxaa si laga reebayaa uun wixii markaa lagama maarmaan ay noqoto in la qaado oo mafsado weyn laga baqaayo haddii aan warkaa la sheegin oo baabunasiixa ay tahay xaaladda caynkaasa waa loo tabin karaa madaxdii ama in loo tabiyaa waqhtiyada qaarkood waa waajibaysaaba wakada ashkhaasta kale laftooda ama dadka kale ee racyada ah haddii markaa waxa weeye cidi ay la damacsan tahay ama ay la maagan tahay inay dhibaato ku sameeyaan xaalka caynkaasa waa looga digi karaa baabutaxdiir wanasiixa markay tahay ee xaajadu keensatay waa laga soo reebayaa waxay noqonaysaa mid markaa mustanaa bay noqonaysaa mid laga soo reebay noqonaysaa iyadu waa bannaanta taasna sidaas weeye baabka laba boqol iyo sagaaliyo konton baabu dammi dilwajhayn wuxuu u baab yahay qofka labawajilaha ah dhaleecaynta la dhaleecaynayo qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allahi wahuwa macahum id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl yastakfuuna min annaas dadkay iska qarinayaan walaa yastakfuuna min allah allah iskama qarinayaan waabana iska qarin karin bimacnaa xumaanta ay samaynayaan dadku markay arkayaan waa ka gabbanayaan xumaantiina waa la dhuumanayaan dadkay kala dhuumanayaan ilaahay kalama dhuumanayaan inay kala dhuuntaanna umaba suuragal ah bimacnaa meel kastay ku sugan yihiin allah waa arkayaa waana og yahay marka iyadoo ilaahay arkaayo og yahay bay xumaantii la imanayaan oo samaynayaan wa huwa macahum id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl waxay dadka iska qarinayaan oo kala dhuumanayaan xumaanta ama waxay yacni xumaantii samaynayaan oo allaha inay kala dhuumanayn kalama dhuuman karaanbe kalama dhuuman karaanbe wa huwa macahum walxaal huwa ilaahay macahum la jirkooda uu ahaaday wuxuu allah la jirkooda ahaaday oo weheliyaa oo ogyahoo arkayaa id yubayituuna goortay maamulayaane samaynayaan maa laa yardaa min alqowl ay ku baryayaan bimacnaa ay samaynayaan oo la imanayaan oo dabberayaan yudabbiruun yubayituun bimacnaa maa laa yardaa min alqowl waxaanu allah ka raalli ahaynoo odhaaha yacni wakhtigay markaa maamulayaan ama ay ku baryayaan oo samaynayaan wa kaana allahu allah wuxuu ahaaday bima yacmaluuna muxiita waxay samaynayaan allah mid kooba ayuu ahaado cilmigiisiiyo ogaalkiisu allah ku koobay siduu u ogyahaan u abaalmarinaya marka dadka xumaanta la dhuumanaya ee waxa weeye yacni badanoo xumaana ku hadlaya in loo goodiyayaa laga qaadanaya saasaa laga qaadanaya qofkan laba wajiilaha ah ee qofba markaysagaa si isugu tilmaamaya wuxuu iska dhigayaa inuu isaga la socdo inuu isaga ogol yahay inuu xumaan aanu u qabin xumaan la doonayn cid kale markuu u tagana weji kaleu markaysa markaa u la imanaya waa labawajilaynaya labawajilaho kale waxaa sida badan loo sameeyaa madaxda dad badan baa markaysaga u sameeyo madaxda markay la kulmaanna weji kula kulma yacni marka ay ka maqan yihiinna weji kale la yimaada calaa kulli xaal ama madax markaa ha ahaato cidda labawejilaynta loo samaynaya ama cid kaleba ha noqotee labawejiluhu waa xun yahay qof markuu kula joogana weji ku muujisanaya markuu kaa tagana weji kale la imanaya yacni xumaanta uu kaa sheegaye ee kaa aaminsan yahe doonayo ayuu markaa waxa weeye kaa qarsanaya uu kaala dhuumanaya kulamana waajihi karo kulama waajihi karo markuu ku yimaado waa ku ammaanaya markuu kaa tagana waa ku caayaya xadiidka kun iyo shan boqol iyo siddeed iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo lixdan wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasul ulahi sala allahu aleyh wasalam tajiduuna annaasa macaadin dadka waxaa markaa ku ogaanaysaan wajada yajidu tajidu marka cilmi looga jeedo laba mafcuul bay qaadanaysa marka tajiduuna annaasa dadka waxaa ku ogaanaysaan waa wajdaan baa layahay masdarkeeda markaa marka cilmi looga jeedo macaadina yacni macaadin inay yihiin ayaad markaa ku ogaanaysaa oo usuushoodu kala duwan yihiin khiyaaruhum fi ljaahiliyati khiyaaruhum fi lislaam kuwa marka waxa weeye jaahiliyadii wakhtigii gaalnimada ay ku sugnaayeen kuwii khiyaarta ahaa ee wanaagsanaa ayaa khiyaaruhum fi lislaam islaamnimada gudaheedana yacni markaa khiyaar ahaa oo khiyaar ah qaar wanaagsan ah idaa faqihuu hadday islaamnimada fahmaan faqiha iyo faquha labadaba waa la isticmaalaa faqiha fahamkaa looga jeedaa faquhana fiqhigaa looga jeedaa culammada qaarkoodoo qaafka hoos dhigayna waa jiraan faqihu laakiin waxaa mashhuura marka fiqhiga looga jeedo yacni diinka islaamka in la fahmo qaafka waa la godaa cala mashhuur sida caanka ah ida faqhuu wa tajiduuna khiyaara annaasi fi hada ashani ashaddahum lahu karaahiyatan wa tajiduuna waxaa ku ogaanaysaan khiyaara annaasi dadka kuwooda khiyaartee wanaagsan fi hada shaani arrinkan gudihiisa kuwa marka waxa weeye khiyaartee wanaagsan waxaad ku ogaanaysaan waxaa looga jeedaa xagga madaxnimada iyo xaggaasaa laga tilmaamaya ashaddahum lahu karaahiya kuwa ugu daraanshaha badan ee nacaybka ay necab yihiin ama karaahiyada ay karaahiyeysanayaan kuwa ugu necab oo inay madax noqdaan kuwa ugu necab ayaa markaa dadka khiyaartoodii inay yihiin aad ku ogaanaysaan khiyaar annaas ashaddahum lahu karaahiya aad ku ogaanaysaan inay kuwa ugu daran yihiin lahu arrinkan karaahiyatan lahu wa tajiduuna shara annaasi waxaa ku ogaanaysaan dadka kuwa ugu sharka badanna dal wajhayni kii labada waji u saaxiib ahaa kii labawajiilaha ahaa alladii ya'tii haaulaa'i biwajhin wa haaulaa'i biwajhin kaasoo kuwaasna ula tegayo waji kuwan kalena ula imanaya waji muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa isku waafaqay macaadinta waxaa loo jeedaa waxay u saaxiib yihiin marka asallay u saaxiib yihiin ay ka soo jeedaan ayaa laga tilmaamaya oo waxa weeye macdinu shay wa aslu marka usuul bay dadku leeyihiin oo dadkii waxaa markaa ku ogaanaysaan in cid walba asal ay leedahay asalkaasi wuxuu doonaba ha noqdo marka dadkii waxa weeye wakhtigii jaahiliyadii wanaagsanaa ee khiyaarta ahaa ila dadku waa kale dhaqan fiican yahay ee waxa weeye markaa wanaagga iyo islaaxa iyo markaa runta iyo samafalka iyo hagaajinta iyo islaaxinta iyo tabantaabinta yacni ka shaqaynayey ayaa markay islaamnimada tahayna ay islaameenna khiyaar markaa hadday islaamnimadii fahmaan waxaa jiray markii carabtu ay gaalada ahayd carab ay hablaha xabaalnoolin jirto iyagoo nool aasi jirtay ragga qaarkood baa jirayoo dee caruurta markaa badbaadin jiray ayaguna caruurtooda aan xabaali jirin qaar badbaadin jiray baa jiray yacni carruurta la xabaaloolinayo hablaha la aasayo oo odhan jiray marka waxa weeye xoolaan ku siinayaa daa oo leeyahy qof uu badbaadiyey kuwoodana aan xabaalolin jirin waxaa jiray dad marka waxa weeye islaaxa iyo runta iyo wanaagga iyo hufnaanta lagu yaqaano iyo dhaqan wanaagga iyo akhlaaq wanaagga iyo qaar marka khubsiga iyo xumaanta iyo sharka iyo belada lagu yaqaan marka dee kii hufnaantiiyo akhlaaq wanaag iyo dhaqan wanaagga iyo samafalka iyo runta iyo waxa weeye markaa ammaanada wanaagyada noocaasa kii lagu yaqaanay hadduu islaamana dee waa ka sii wanaagsananaya soo isagoo gaalaa ah buu markaa ahaa dhaqamo wanaagsan ayuu lahaa markuu islaamana dee dhaqamadii wanaagsanaa waa sii badinaya waa kasii kordhinaya marka khiyaaruhum fi ljaahiliyati khiyaaruhum fi lislaami idaa faquhu waxaad ku ogaanaysaan dadka kuwa ugu khayrka badan umuuraha madaxnimada kuwa ugu nacaybka badan ee ugu fogaanshaha badan aan madaxnimada ku cararin u horannin doonana ku dadaalin kuwaasaa markaa khiyaaru nnaas bi hada sha'ni noqonaya dadka kuwa ugu sharka badanna waxaa ku ogaanaysaan kuwa labawejilayaasha ah oo qolo kasta weji ula yani markaa taasna waxa weeye in dalwajahayinku shar badan yahay ayaa laga qaadanaya dabacdaha qaarkoodna waa can muxamed ibni zaydin ana naasan qaaluu lijadihi cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma ina nadkhulu calaa salaatiinina maxamed ibnu zayd wuxuu yidhi dad baa waxay ku yidhaahdeen awowgii cabdullaahi bni cumar yani muxamed awowgii radia allahu canhuma inaa nadkhulu calaa salaatiinina annagu waa u gallaa madaxdayada fa naquulu lahum waxaanu ku nidhaahnaa bikhilaafi ma natakalamu ida kharajna min cindihim waxaanu ku hadlayno wax ka duwan baanu ku nidhaahnaa iyaga madaxda markaanu la joogno ida kharajna min cindihim markaanu agtooda ka baxno waxaanu ku hadlayno wax ka duwan baanu markaanu la joogno iyaga ku nidhaahnaa qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bni cumar kuna nacudu hada nifaqa cala cahdi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam kaas waxaanu ku tirin jiray munaafiqnimaanu ku tirin jiray wakhtigii nebiga calayhi asalaatu wasalaam ayaanu munaafiqnimo ku tirin jiray munaafiqnimo inay tahay baanu ku tirin jiray rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari ayaa soo wariyey maxamed ibnu zayd waxaa u awow ah cabdullaahi ibni cumar waa maxamed ibnu zayd ibni cabdilaahi ibni cabdilaahi ibni cumar marka wuxuu tilmaamayaa in cabdulaahi bni cumar cidi u timi dad u yimaadeen dabeedna ku yidhaahdeen madaxda markaanu la joogno aan u gallo hadal baanu ku nidhaahnaa markaanu ka soo baxnana bannaanka markaanu nimaadno oo dadka kale u nimaadnona hadal kaleaanu ka nidhaahnaayo sidii ka duwan yacni markaanu la joogno waa ammaannaa markaanu ka tagnana waxbaanu ka sheeg sheegnaa waa cayna cabdulaahi bni cumar wuxuu ku jawaabay taa waxaannu u naqaano ku tirin jirnay wakhtiga rasuulka sala allahu aleyh wasalam inay munaafiqnimada ka mid tahay bimacnaa khasla nifaaqiya inay tahay waa laba wejilayn waa wuxuu muujisanayo iyo wuxuu qarsanayaa inay kala duwan yihiin qofkii uu qabo inuu xun yahay ayuu markaa waxaa ammaanayaa markuu la joogo oo weji wanaagsan u muujisanayaa markuu ka tagana hoos wuxuu u qarsanayaa oo dadka kula xanshaashaqayaa si ka duwan ayuu kula xanshaashaqaya marka taasi nooc nifaaqa inay taa laga tilmaamayo daahirkiiyo baatinkiiba iskhilaafsan nifaaqanna waxaa loo jeedaa waa nifaaq asqar waa nifaaq yara waatuu xasan albasri yidhi annifaaqu nifaaqaan yani waatuu markaa yidhi nifaaqu takdiib wa nifaaqu camal nifaaqu waa laba nifaaq xasanulbasri baa odhanaya waa nifaaq beenin ah bimacnaa gaalnimo ah ya oo gaalnimo qofkii qarsanaayo islaamnimona muujisanayo nifaaqu takdiib waa nifaaqu camal iyo nifaaq aan ictiqaadka ku saabsanayn xagga camalka qofku yani markaa nooc nifaaqa la imanaayo waa ashyaaan marka waxaweye kufrigii iyo xaggaa u noqonaya ictiqaadkii inuu marka waxa daahirkiisa iyo baatinkiisu isku khilaafaan waa tanoo kale waa ka xadiiskuna sheegaayo ida xadaa kadab waa inoo iman doonaa yani waa nifaaqii nifaaqu camal weyi culammadu marka waxay u isilaaxeen annifaaq alcamaliyu ayaa markaysa marka ay ku magacaabaan laakiin asalka cibaarada xasanubasri oo markii hore cabiran waayah qadarka ah calaa cahdi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam bukhaari kuma sugnaa sida muxaqiqiintu baraarujinayaan laakiin kutubo kalea lagu soo wariyey haday musnad tayaalisi tahay iyo hadduu marka waxaweeye yahay sunan ibnu maajah marka masaadir kale ayaa soo saaray muraadka marka laga tilmaamaya waxay tahay waqtiga rasuulka taa munaafiqnimo in lagu tirin jiray dee wakhtiga rasuulka hadday saa u yaqaaneen waxaa ku jira nooc taqriir ah ile shaygii wakhtiga rasuulka sala allahu aleyh wasalam saxaabadu sidaa u yaqaaneen waxay ku tusinaysaa inay taqriir xukmiya leedahay inay sidaa tahay taqriir xukmiyay leedahay kunna naczilu walqur'aanu yanzil yacnii waxaanu casli samayn jirray baa abu saciid iyo jaabir bay yidhaahdeen wakhtiga rasuulka sala allahu aleyh wasalam waxayna u keenayaan istidlaal ay deliishanayaan oo ay tilmaamayaan inay bannaan tahay taas yadaa bay uga jeedaan marka culammadu waxay yidhaahdaan wixii saxaabadu ay ku qaydaan calaa cahdi rasuuli illahi sala allahu alay wasalam man saa odhan jiray ama saa u ictiqaadsanay ama saa u qabnay ama saa samaynay ya waxaa laga qaataa taqriir xukmiga ah inay leedahay marka nooc nifaaqa inay tahay baa laga qaadanayaa taasaa laga qaadanaya marka laba wajilayna waa ku saabsantahoo markay madaxda la joogaanna hadal bay ku odhanayaan ammaan iyo wax la mid ah markay ka baxaan oo dadka kale u tagaanna hadal kaleoo khilaafsan oo cay iyo wax ka sheeg ah bay markaana odhanayaan halkaana eh, laba waa ku jirtaa baabka laba boqoliyo lixdan baabu taxriimi alkadib beentu inay xaaraantuhu u baab yahay qaala allahu tacaala walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ha raacin waxaan cilmi kugu sugnayn walaa taqfu ha moodin inay tahay ha istaagin yacni sarfiga in la bartaa loo baahan yahayoo mawaadka farqiga udhaxeeya cilmiga sarfiga lagu aqoonsadaa marka walaa taqfu waa yaqfu waqafa yaqifuna waa ka duwantaho waa kalama maaddo shaqo iskuma leh yani isku xuruuf ma aha waa kala duwan yihiin marka walaa taqfu qafaa waa raacay walaa taqfu waxay noqonaysaa walaa taqfu raacin maa laysa laka bihi cilm waxaan cilmi kugu sugnayn ha raacin waxaa soo gelaya xagga ictiqaadka iyo xagga ficilka iyo xagga odhaahda mid walba waxaan cilmi kugu sugnayn ha raacin oo ha odhan ha raacin oo ha ictiqaadin ha raacin oo ha samayn inta mid walba waa soo gelayaan wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi maa yalfidu min qawlin ila ladayhi raqiibun catiid maa yalfidu kuma lafdiyo kuma dhawaaqo min qowlin odhaah kuma dhawaaqo shaksigu ama addoonku ilaa ladayhi inuu agtiisa ku sugan yahay mooyaane raqiibun mid ilaaliya oo catiidun xaadir oo jooga ah yacni labada malaga xasanaadka iyo sayi'aadka qoraya waa laba sifay leeyihiin mid waliba waa raqiib waana catiid maaha markaysaa in eh, looga jeedo midna magaciisa in raqiib la yidhaahdo midna magaciisa in catiid la yidhaahdo sida dadka qaarkood ka caanbaxday agtooda sidaa ma aha waa laba sifo mid waliba ku sifaysan yahay waa jooge waa ilaaliya mid waliba munaasabada baabka u keenay waxay tahay dee hadalkii waa la qorayaaye waa in layska ilaaliyaa wixii dembi ku jiro waxaana ka mida beenti xadiidka kun iyo shan boqol iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo labiyo lixdan wa can ibni mascuudi radia allahu canh qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam ina asidqa yahdi ila albir rasuulku waxau yidhi calayhi asalaatu wassalaam ina sidqa runtu yahdii wuxuu ku hanuuninayaa qofka ila albiri khayrka ayuu ku hanuuninayaa khayrka oo dhan waxaa la yhaha biri baa la yidhahdaa wanaag dhan buu ku hanuuninayaa wa ina albira albir waa kelmad khayr oo dhan kulminaysa wa ina albira yacni birkuna yahdii ila aljanna xagga jannada ayuu qofka ku hanuuninaya ku hagayaa wa ina arajula la yasduqu waina arajula ninku layasduqu waa run sheegaa xataa yuktaba cinda allahi sidiiqa ilaa allah agtiisa lagu qoraayo sidiiqan yani markaa sidiiq inuu yahay mid run sheeg badan mid run sheeg badan inuu yahay lagu qoraayo xataa yuktaba ilaa la qoraayo ay huwa isaga cinda allaahi sidiiqan mid runsheeg badan xaaluu yahay la qoraayo cinda allahi allah agtiisa wa ina alkadiba beentu yahdi waa hanuuninayaa ila alfujuur yacni iyo fisqiga ayuu ku hanuuninayaa qofka wa ina alfujuura xumaantuna iyo faasiqnimaduna yahdi ila annaar wuxuu qofka ku hanuuninayaa naarta ayuu ku hanuuninayaa wa ina arajula layakdibu xataa yuktaba cinda allahi kadaaba wa ina arajula ninku layakdibu waa been sheegaa xataa yuktaba ilaa la qoraayo cinda allahi allah agtiisa lagu qoraayo kadaaban xaalu beenawaas yahay beenbadana yahay saa la qoraayo muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa runtu qofka inay janno u sababayso oo qofku inuu run sheego oo runta laasimo oo runtii ku dadaalo waxay u sababaysaa khayr oo dhan khayrkaasina jannu u sababaya oo jannadii buu ku hanuuninaya ya asidqu maca allah asidqu maca khalqi yani runtii waa badan tahay allah marka in loo run sheego oo waxa weeye markaa beenbeen aan lagula dhaqmin ee run lagula dhaqmo ya ictiqaadka iyo ashahaada iyo yani markaysaa inuu qofkii ka run sheego yani waxa weeye asidqu maca allah inuu la yimaado iyo asidqu maca khalqi ya yani waxa weeye waa saas weeye asidqu maca arasuul itibaaciyo markiisa marka uu la yimaado ka run sheego nabiga calayhi salaatu wasalaam uu raaco marka uu odhanaayo wa ashhadu anna muxamadan rasuulu ullah waxyaalaha shahaadadaasi keensanaysa waxaa ka mida dee inuu markaa risaaladii qiro akhbaartii nebiga o dhan wada rumeeyo ee awaamirtiisii ateeco nawaahidiisii ka fogaado waxa uu allah ku caabudayaana ay noqoto wuxuu nebiga kala kulmay calayhi salaatu wasalaam nebigii u raaco itibaac dhammaystiran asidqu maca khalqih khalqi ilaahay la jirkooda in la run sheego marka ruuxu hadduu waxa weye runtii aada ugu dadaalo runtaasi khayr oo dhan bay u hanuunaysa taasina jannaday usii sababaysa hadduu sidaa markaa runtii ugu dadaalo u laasimo beenta iska ilaaliyo allah agtiisa waxaa lagu qorayaa inuu yahay sidiiq sidiiqu waa maxay waa kasiiru sidqi waa kii runsheegga badnaa weeye alfaadda qaarkood waxaa ku soo arooray walaa yazaalu rajulu yasduqu wayataxara sidqa xataa yuktaba cinda allahi sidiiqa wuxuu kaloo xadiisku tilmaamayaa beentu inay xumaan oo dhan qofka ku hanuuninayso oo tusinayso xumaantii u horseedayso alfujuur waa diddu albiri fujuurka iyo xumaanta iyo faasiqnimadaasina qofkii naartay ku hanuuninaysa ninkuna waa been sheegayaa ilaa allah agtiisa lagu qoraayo inuu yahay kadaab been badana inuu yahay marka xadiiska waxaa laga qaadanayaa beentii inay naar sababayso ayaa laga qaadanaya xadiiska kun iyo shan boqol iyo koob iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo saddexiyo lixdan wacan cabdillaahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu aleyh wasalam ana nabiya sala allahu aleyhi wasalama qaal arbacu man kuna fiihi kana munaafiqan khaalisa nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam arbacun afar khaslo afar sifo man kunna fiihi kay ku dhex sugan yihiin kaana munaafiqan khaalisa wuxuu noqonayaa munaafiq badhaxla waman kaanat fiihi khaslat minhunna kaanat fiihi khaslat min nifaaqin xataa yadacaha waman kaanat fiihi kay ku sugan tahay khaslatun yacni sifo ama khaslo minhunna khisaalka ka mida afarta ah kaanat fiihi khaslatu min nifaaqin waxaa ku sugnaanaysaa khaslo ama sifo nifaaq ah xataa yadacaha ilaa uu ka tegayo khasladaa nifaaqi waa ku sugnaanaysa ida tumina khaan afartii sifaa la sheegaya ida tumina haddii la aamino khaana waa khiyaameeyaa waidaa xadasa hadduu sheekeeyana kadaba been buu sheegaa waidaa caahada hadduu ballan qaadana khadara waa buriyaa ballankii buu burinaya waidaa khaasama markuu doodana ou cid la gardhiganayo ama la doodayana fajara fujuur buu ku dhacaa owaa waa ama nooc fisqiyuu la yimaadaa muttafaqun calayh yacni waxaad gudbayaa baa loo jeedaa waxaa laga yaabaa waxaanu lahayn inuu sheeganayo inuu been sheegaayo yacni oo qofkii markaa waxawn yani ku xadgudbaayo yacni xaqiisii inuu sheegto keliya kuma joogaayo xaq lagu leeyahay haduudsiyo ama xaq aanu lahayn ha sheegtabe waqad sabaqa bayaanuhu maca xadiisi abi hurayra waa soo hormaray caddayntiisu xadiiska abi hurayre la jirkiisuu soo hormaray binaxwihi oo kan markaysa waxaan yani markaa la mid ahaa xadiiskii tilmaamaya aayat munaafiqi alaa fii baabi alwafaa'i bilcahd wuxuu ku soo hormaray baabka ku saabsan oofinta ballanka la oofinayo halkaasuu ku soo hormaray ahlucilmi waxay yidhaahdeen xadiiskan iyo xadiiska kale uu inoo ishaarayba ee tilmaamaya aayat lmunaafiqi halaa calaamadda munaafiqu waa saddex dabeedna tilmaamaya saddexda hore ida tumina khan waida xadasa kadab waida wacada akhlaf halkaa waida caahada qadar bedelkeeda uu yidhi waida wacada akhlaf saddexda khasle xadiiskaasi sheegayo iyo afarta uu xadiidkani tilmaamayo waxaa laga tilmaamayaa waa calaamadaha munaafiqiintu leeyihiin nifaaqana waxaa loo jeedaa waa nifaaqii camaliga aha baa loo jeedaa innaga xadiidkii hore kusoo aragnay yani kuna nacudu hada nifaaqan calaa cahdi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam madaxda in loo galo oo hadal ammaana iyo wax la mida lagu yidhaahdo ama cibaarada loo debciyo marka laga soo baxana wax laga yaro sheegsheego oo sidii si khilaafsan laga tilmaamo wax milada laga baxayo lagu gaaloobayaa bilkuliya mise waxa weeye wax lagu gaaloobayo diinka lagaga baxayo maaha ya munaafiqiintii dabaqadda ugu hooseysa naarta gelaysay miyaa cidda caynkaa samaysaa maya munaafiqiintaa laynoo sheegay ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar waa ciddii gaalnimo qarsanaysay wey islaamnimana muujisanaysay waa nifaaqii ictiqaadigahaa wey waa nifaaqu takdiibkuu ka cabiray xasanulbasri kaasaa marka waxa weeye halkaa gelaya ama ashyaadan kale waxay noqonaysaa waxa weeye acmaasha ku saabsan waxa weeye inuu markaa sheekeeyo been sheegay iyo inuu waxa weeye markaa khusuumada iyo garta markaysa markaa fujuur ku dhaca iyo inuu ballanka markaysaga buriye iyo ashyaada la midka ah waxa weeye waa dunuub yacni gaalnimo maaha shay milladii bilkulliya laga baxayo maahee waa dunuub dembiyada ka mida marka waxaa laga tilmaamayaa shabah buu ku leeyahay marka markaa munaafiqa maadaama daahirkiisa iyo baatinkiisu iskhilaafsan yahay noocan maa iskhilaafay ya nooc shabahu ku leeyahay wuxuuna la yimi akhlaaqu lmunaafiqiin yacni akhlaaqdii iyo dhaqamadii munaafiqiinta wax ka miduu la yimi shaygii asalka u ahaayee ugu weynaa dee lamuu iman ee nifaaqa markaa ictiqaadigii ku sugnaanayo laakiin wuxuu la yimi yani furuucdii nifaaqa wax ka mida ila wuxuu leeyahay usuul iyo yani markaa farac buu leeyahy yani marka waxa weeye waa calaamaadkii munaafiqiinta marka weeye calaamaadka iyo akhlaaqiyaadka iyo dhaqamada munaafiqiintu leeyihiin ayuu wax ka mida la yimi laakiin munaafiqii naarta ku waaraya noqon maayo haddii aanu marka xagga ictiqaadka nifaaqaasi aanu ka gelin oo shay kufri iyo gaalnimo aanu qarsan haddaba waxaa laga yaabaa in dadka qaarkood ay ishkaal geliso oo cibaarada soka ku sugan tahay kaana munaafiqan khaalisa arbacun man kunna fiihi kaana munaafiqan khaalisa waxaa laga tilmaamayaa waa munaafiq nifaaqiisu camal yahay oo khaalisa maa nifaaqi illa waxawey laba qaybood buu u yacni mid camali ah iyo mid itiqaadi ah iyo mid ictiqaadi ah waayah khaslo ka mida afartan hadday ku sugan tahayna khaslo nifaaqa ku sugan ilah uu ka tegaayo laa ishkaal marka waxa weye waa khisaal nifaaqiya yani nooc nifaaqi ila nifaaqi ba qaybsamaa akbar iyo asqar waatuu bukhaari saxiixiisa baabaysto baabun nifaaqun duuna nifaaq nifaaq ka sokeeya nifaaqii weynaa nifaaq akbar iyo nifaaq asqar ashyaada kaleba sidaynu ogsoonayn caynkaa tahay shirkigiisoo akbar iyo asqar ma leh yani waxa weeye akhwafu ma akhaafu calaykum ashirku alasqar sidaa shirki asqar iyo shirki akbar u jiro sidaa kufri akbar iyo kufri asqar u jiro sidaa uu u jiro dulmi akbar iyo dulmi asqar ayaa waxaa jira nifaaq akbar iyo nifaaq asqar marka waa nifaaq asqar baa laga tilmaamaya saasaa looga jeedaa mawdicu shaahid wuxuu u keenay waidaa xadaa kadab hadduu sheekeeyo been sheegaa marka waxaa laga qaadanayaa sheekooyinka in lagu been sheegaa inay ka mid tahay waxyaalahan bannaanayn ila nifaaqu waa xaaraanoo ma bannaanayn walow haba ah ahaado asqar been in been la sheego been lagu sheekeeya waa mid xaaraanaan bannaanayn xadiidka kun iyo shan boqol iyo labiyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo afar iyo lixdan wa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu aleyh wasalama qaal man taxallama man taxallama kii ka been sheega oo isku kalifa inuu markaysaga riyooday oo yidhahdo waan riyooday yani beenbeen buu riyo u sheegtay bixulmin ama bixulumin labada wajiba bannaanoo waxalle wixii lafdigaa ku yimaadaa fucul carabtu waxay ku banneeyaan takhfiif iyo tahqiil in la cusleeyo oo la xarakeeyo iyo in la fudaydiyo oo la reebo oo fasiix waayahay yacnii ku kastoo markaa riyo ka been sheegaa riyadaasoo lam yarahu aanu arag riyo inuu sheegu isku kalifay riyadaana muu arag taxallam waa takalluf baa ku jira wuxuu leeyahay saasaan ku riyooday saasaan riyo ku arkay kullifa waxaa lagu kalifaa maalinta qiyaame an yacqida bayna shaciiratayn inuu isku gunto yacni laba xabbo oo markaa heed ah inuu isku gunto wuxuu isugu xidhana lama siin walan yafcala mana samaynaayo inuu isku gunto isku xidhmayaan waman istamaca ku kastoo dhagaystaa ilaa xadiisi qawmin qolo markaa sheekadood iyo hadalkood dhegaysta wuxuu dhegaystay wahum lahu kaarihuun walxaal hum iyagu ay markaa lahu kaarihuun isaga ay karaahiyeysanayaan ay listimaaci inuu dhegaysto ay nacayaan ayuu dhegaystay suba fii udunayhi alanuku yowma alqiyaama suba waxaa lagu shubaa fii udunayhi labadiisa dhagood al'aanuku naxaas la dhalaaliyey oo dareerayso shubmaysaa laga shubaa labada dhagood maalinta qiyaame al'aanuku waa naxaasta la dhalaaliyey weeye waman sawara suuratan ku kastoo sawiro suurad cudiba waa la cadaabaa wa kullifa an yanfukha fiiha aruux waxaa lagu kallifaa inuu naf geliyo naf ku afuufo ayaa lagu kalifaa waa suurad wax nool walaysa binaafikh mid ku afuufayana ma aha oo naf ma gelin karo rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey taxallama ay qaala inahu xalama fii nawmih taxallama waxaa looga jeedaa ay qaala waxa uu yidhi innahu isagu xalama waa riyooday fii nawmihi hurdadiisii gudaheeda ayuu ku riyooday wara'a ra'aa kada wa kada waxaanu arkay sidaa iyo sidaa iyo waxa iyo waxa wa huwa kaadibun wuxuu sidaa yidhi isaga oo been sheegaya walxaal huwa kaadibun walaanu ku aanukna bilmaddi wa dammi annuuni wa takhfiifi ilkaaf xaaluu ku sugan yahay mad ku sugan yahay oo hamsada la jiidooo la medo wa dammi nnuuni iyo nuunka godaalkeeda uu ku sugan yahay wa takhfiifilkaafi iyo kaafka in la khafiifiyo bimacnaa aan la shidin uu ku sugan yahay alaanuku wa huwa arasaasu almudaab waa naxaasta la dhalaaliyey weeye almudaab waa la dhalaaliyey marka naxaastii oo kulul oo shubmaysoo la dhalaaliyaa dhegaha lagaga shubayaa xadiidkani wuxuu tilmaamayaa masalada koowaad buu usoo qaatay sheikhu oo ku saabsan riyada qofku inuu ka been sheego oo waxaanu ku riyoon uu yidhaahdo waan ku riyooday ha ahaado aslanba inaanu riyoon ama ha ahaato inuu riyooday laakiin riyada wuxuu ku riyooday inuu wax ka bedelay ogaan wax uga bedelay ashyaada qaarkood waanu arkin oo uu yidhaahdo saasaan ku arkay saasaa laygu yidhi saasaan dabeed ku idhi yacni wahaakada qofka riyo beenbeen ka sheega aakhire waxaa lagu kalifaa inuu laba markaa oo heeda inuu isku gunto ayaa lagu kalifaa mana samaynaayo macnaa waa cuquubo lagu ciqaabaayo waa nooc cuquubo ah weeye oo lagu ciqaabayo wuxuu isugu xidhanaa la siin maayo marka waxa weeye ta noocaas waxay noqonaysaa waa cuquuba markaysaga weeye ciqaabta lagu ciqaabaayo ayay ka mid tahay beensheegga riyada laga been sheegaana dee waa arrin aada u culus weeyey markaa dembi kabaa'ira weeyaan maadaama waciid gaari ku yimi marka qofku waxa weeye xataa waa inuu iska ilaaliyaa riyada waxaan u arkin inuu yidhahdo waa arkay wuxuu sixi waayo waa inuu ka gaabsadaan waa inuu ka gaabsadaa masalada labaad ee xadiisku tilmaamaya waxay tahay qofkii dhegaystaa war khaasoo cidi leedahay ayuu dhegadhegay iyaguna waa nacayaano waa karahiyaysanayaan inuu dhegaysto kaas aakhiro dhegaha waxaa lagaga shubaa naxaas la dhalaaliyey marka warkani waa war khaasa ah. isaguna dhegtuu u dhigay oo waa dhegaystay marka taasna waxaa laga qaadanaya waciid daran inuu ku sugan yahay baa laga qaadanaya oo min kabaa'ir dunuub ay ka mid tahay waayo dembi kastoo waciid khaasi ku soo arooray oo gaar loogu goodiyey waciid inuu dembi kabiira a yahay ba ahlucilmigu ay qabaan wuxuu soo gelayaa tacriifkii kabiiradu soo gelaya ku kastoo suurad sawira wax nool sawira waxaa lagu cadaabaa oo lagu kalifaa inuu nafgeliyo aakhire lagu kalifaa walyaha noole haddaba maad sawirtay soo maaha noole yacnii nafna ma gelinayo nafkuma afuufayo ma awoodi karo marka taasna waa nooc cuquuba oo lagu ciqaabaayo waciiddo kaloo soo arooray oo taswiirta kusoo aroorayna waa jiraan waxaase loo jeedaa suurada suuradii wixii noolaa baa loo jeedaa noocu doonaba baa noqdeen wuxu haddaanu noolayn uu yahay markaysaga yani wax jamaad ah ama dhir ah ama wax la mida ashyaada noocaas oo kale ee suurada la sawiraa dhib maleh yani dhib maleh laakiin waxa nool baa la diidayaa sawirka la sawirayo marka wax nool in la sawiraa waa mid xaaraanan bannaanayn weeye xadiidka kun iyo shan boqol iyo saddex iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo shan iyo lixdan wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala qaala anabiyu sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu yihi calayhi asalaatu wassalaam afra alfira beenta waxa ugu beennimo badan an yuriya arajulu caynayhi maa lam taraya an yuriya arajulu inuu ninku tusiiyo caynayhi labadiisa indhood maa lam taraya waxaynay arkin uu tusiiyo waa beenta ugu beennimada badan rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa soo wariyey indhihiisuu tusiyey waxaanu arkin maxaa looga jeedaa wa macnaahu macnihiisu yaquulu wuxuu odhanayaa ra'aytu fii ma lam yarah waxaanu arkin buu wuxuu odhanayaa waan arkay ya lakiin shaacirkii yidhi uri caynaya maa lam tar ayaahu kilaanaa caalimun biturahaati ya waxaa la yidhaahdaa waa la qabtay waxa qabtay waxaan filayaa ninkii la odhan jiray mukhtaar ibn abi cubayd waa kii berigii dambe markaysa markaa sheegtayba dee waxaabuu sheegtay inuu jibriil u yimaado wax loo sheego yacni loo waxyoodo waa kufriye waa gaaloobay markii hore wanaag buse muujisto inuu isaga ahaa baan filaya qolada qabato ciidankii ka soo horjeeday buu ka mid ahaa ee mala xagga xukuumadda ee la dagaalamayay ninkaasina waxa weye waa gaaloobay markii hore ahlulbeyd inuu gargaarayuu muujisto markaasay qabteen markaasuu is waa ku dilayaan markaasuu is maxaad ku badbaaddaa markaasuu yidhi markaysa waar intii nala dagaalamaysay intan may ahayne ciidamadii caynkaa iyo caynkaas ahaa ya ee waxa weeye markaysa marka saa iyo saa u ekaataloo markaysaa meeye markaas de ku farxay alla waa malaa'igtii way sii daayeen mugti ya waxay yidhaha ninkii wuxuu inooga markhaati kacayba in malaa'igii safkeenna ahayd oo inala dagaalgelis markaasuu markii dambu gebiyey uu ka tegey markaasuu uri caynaya maa lam tar ayaahu indhahayga waxaan tusaa buui waxaynay arkin <laughs> waxaanan arkin baa idhahdaa waan arkay uri caynaya maa lam tar ayaahu shawaahidda ka midto luqadan qariibkaabaa loo soo qaataa kilaana caalimun biturahaati wuxuu hi labadeennuba waxyaalaha dee baatilka ee markaysa aan waxba ka jirin waan naqaanaa buuri maana dee been baan sheegay adna waxaan jirin baad sheegataa waxaad tidhahdaa dee jibriil baa ii yimaado waxyooda kilaana caalimun biturahati buui khuraafaadkii labadeena waa naqaanaa ee beenbeenta marka uri caynaya maa tar ayaahu waxa weeye waa waxaanu arkin qofku inuu yidhahdo waan arkay marka waxay ka mid tahay dunuubta kabaa'irtaa dembiyada yani waaweyn bay ka mid tahay afra alfira waa beenta ugu beennimada badan ha ahaato waxaas inuu leeyahay soo jeed baan ku arkay ama ha ahaato inuu markaysaga yidhaahdo eh, riyaan ku arkay riyo ayaan ku arkay marka beentu inay xun tahay oo xaaraan tahay baa laga qaadanaya xadiiska soo socda wuu dheer yahay halkaa iskaga joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka